alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى آlih wsaxbihi أجmaciin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaam abulxusein muslim اlxajaaj bn muslim اlqushayriyi naysaburi raximah اllah waxadaثna qutayba bnu saciid fi bab اlanfaal wuxuu ku saabsan yahay alanfaal anfaalkii buu ku saabsan yahay jamcu naflin waxaana loo jeedaa alamwaal alatii ukhidat min alacdaa canwatan wagalaba xoolaha gacanta muslimiinta soo gala gaaladii xarbiyiinta ay la dagaalamayeenna ay ka soo qaateen dagaalkii dhex maray si xoog ahna looga qaatay ayaa waxaa la yidhaahdaa anfaal haniimana waa la yidhaahdaa haddii dagaal la-aan uu ku dhac xoolahaas lagu helo oo gaaladu ka holaysho iskaga carartana <clears throat> fay baa la yidhahdaa wuuna imaan doonaa xoolaha markaa haniimada ah ama anfaashaha markii u horreysay kama fii sadri suurati alanfaal waxay ahayd lilaahi waalrasuul wixii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku maamulo rasuulkana uu ku fuliyo un bay ahaan jirtay wixii rasuulka maslaxa u arko iyo meesha u arko ku bixi jiray <clears throat> saasay marka hore ku soo degtay kadibna ah, suuradda dhexdeeda ayuu ilaahay ku faahfaahiyey dadka masaarifta iska leh alghaniima waclamuu ana maa ghanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama wاlmasaakiin bni الsabiil qoladaasaa marka iska leh in la qaybiyo oo <clears throat> shan qaybood loo qaybiyo xoolahaasi la helay shantaa qaybood meesha shanaad khumus baa la yidhahdaa khumus baa la yihahdaa khumuskaasi ayaa shan loo sii qaybin doonaa oo midda hadda ayadu ay gadaal ka sheegtay lilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama ila akhirih arbacatu lakhmaaska kale soo hadhay afarta qaybood ee kale soo hadhayna muqaatiliintii iyo raggii dagaalamayay baa aska leh kii faariskahaa oo saddex sahmi ah sahmaani walilraajili sahmun ayaa marka noqonayaan lilfarisi sahmaan walilraajili sahmun marka alanfaal sidaa way macnaheedu qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlaani qaala xadaanaa abu cawaanata alwadax bn cabdillahi alyashkuri can simaakin ibni xarbin can muscab bni sacdin ibn abi waqaas azuhri can abihi aabihiis oo sacd bin abi waqaasah sacd binu maalik qaala wuxuu yidhi akhada abii hadalka qaaladaa waxaa wata muscab aabbahay sacad baa wuxuu ka soo qaatay min alkhumusi khumusulkhaniimadii sayfan sayf buu kala soo baxay faataa bihi wuxuu oola yimid annabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi hablii haada nabi allow ii hibay oo isii seeftan marka xoolihii oo dhan a wada socdo oo shantii qaybeed qaybood ahoo weli aan la maamulin waayo khumuska hadda uu ka hadlaayo hablii haada fa abaa nabigana waa ka diiday nabiga allow isii seeftan buu yidhi nabiga waa ka diiday waxaa yaalihii nabiga calayh salaam uu tasarufkeeda markaas looma sheegin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lay soo marray qaniimadu inay xaaraan ka ahayd ummadihii hore ummaddeennana loo xalaaleeyey yowma badar marka meesha lagu bixinayo nabiga looma sheegin weli calayhi salaam sidaas weeye macnaheedu fa abaa waa diiday qaadan maysid maxaa yeelay qaybinteedii iyo howlaheedii welina nooma dhiibin ku celi meesheedii faanzla allahu caza wajal ilahay baa wuxuu soo dejiyey yasaluunaka can ilanfaal waxay ku weydiinayaan xoolaha haniimada ah qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul waxaad tidhahdaa ilaahay aan rasuulkaa iska leh maamulkooda iyo nidaamintooda idinkuna ilaahay ka baqa oo howlaha faraha la gelina nabiga ugu dambeeya faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum qaala xadaanaa muxamed ibnu muhana ibnu bashaar bin walafظ ibnu muhanى qaala waxay yidhaahdeen labaduba xadaثna mxamed ibnu jacfar gundar qaala xadaثna shucbة ibn اlxajaaj alwasidi abu bisطaam can simaaq ibn xarb can muscab ibni sacdi can abihi sacd bn abi waqaasin الzuhriy أwal man rama sahma fii sabiili اllahi baa la yihahdaa sacd qofka u horeeyey oo fii sabiili اllahi iyo jihaad sahmigiisa iyo leebkiisa cadow ku gana ayuu ahaa wa manqaba wa fadiila cadiima waxa weeyaan ammaan gaaray u tahay iyo fadli gaara iyo bila sharaf gaara uu ku yeeshay sacad radia allahu canhu shujaac buu ahaa qaala wuxuu yidhi nasalat waxaa soo degtay fiya aniga arbacu aayaat afar aayadood baa igu soo degtay buu yidhi asabtu sayfan marka qaar buu ka sheegi doonaa asabtu sayfan sayf ayaan helay oon soo qaatay oo haniimadii iyo xoolihii lasoo qaaday ka mid ahaa gaalo laga helay fa ataa bihi nabiya nabigu oola yimid iltifaat weeyaan ceybuu ka dhigay aataytu baysuu dhilaa faataa bihi nabiya nabiga calayhi salaam ba oola tagay sacad seeftii uu qaaday fa qaala yaa rasuul allah rasuul allow nafilniihi isii oo aniga ziyaado iyo nafli isii faqaala wuxuu yidhi dacu iska dhig oo meesheeda ku celi xoolaha i yaalleen uma qaama haddana waa istaagay sacad faqaala lahu nabiyu sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi dacuu dadeji min xayu akhadtahu meeshaad ka soo qaaday seefta ku celi uma qaama waa istaagay faqaala nafilniihi isii rasuul allahu yaa rasuul allah qaala dacuu daji meeshayna ku celi faqaama waa istaagay faqaala yaa rasuul allah nafilniih aw ijcalu ma waxaa layga dhigi kaman qof oo kale laa qanaa'a nafcin lahu aan lahayn nin aan nafci lahayn oo sidii la rabay aan u dagaalami karin oo kale miyaa layga dhigi oo hadhow seeftaa la rabaa laga yaaba in gacantiisa ay gasho anaa ku dagaalami oo meesheedii marine maa laysiiyo faqaala lahu nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi dacu daji min xayu akhadtahu meesha ka soo qaada ku celi qaala fanaزlat hadihi اlaayatu yas'aluunaka can اlanfaal qul ilanfaalu lilaahi wاrasuul ilaahiy rasuulka ayaa iskale oo meeshay ku mariyaan ku maamulaan looga dambaynayaa ee idinku banaanka ka mara kadib waxaa soo degtay xoolahan la qabtay haddiina xoog lagu soo helay in shan loo qaybiyo qaybta shanaad haddii laga bixiyo afarta kale loo qaybinayo dadkii mujaahidiintaha ee muqaatiliintaha qofkii faras saaran iyo qofkii lugaynayana waa loo kala badinayaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naafic can ibni cumara cabdullahi bni cumar bnu lkhadaab alcadawi qaal bacaa nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu diray sariyatan ilaalo ciidan yar oon jeyshka weyn gaarsiisnayn weeyaanu habeenkiina guuri maalintiina meel isku qarini waana ana anna ciidankaasaan ku jiray buu leeyahay qibala najdin xaggaayo najdi ayaana noo diray dhulkaas najdi haddaba la yidhaahdo gobolladaasi sacuudiga ka tirsan hadda ee riyaad iyo caasimadda iyo dhulkaas gobolkaas la yidhaahdo qasiim oo kale qibala najdin xaggaa najdi baana noo diray oo gaala ay warkaasi deganaayeen oo xarbiyiin oo muslimiinta la dagaalamaysay laisku dhac oo laisdagaal haddii la isdagaala fahanimuu ibilan geel bay soo haniimaysteen kaiiratan fara badan ay soo banaysteen oo gaalka xarbiga ah xalaalu dami walmaali weeye kol haddii dhiiggiisaba lala dagaalamayo maalkiisuna haniima lilmuslimiina bay noqonaysaa muslimiinta ku xoogaysani fa kaanat waxay noqotay geeli haddii la qaybiyey ciidankii baa loo qaybiyey geel fara badan buu ahaa fa kaana suhmaanuhum waxay ahayd sahmigooda iyo qaybtooda qof walba ku soo hagaagtay itnaa cashara baciiraa labayo toban neefoo geela qof nin walba kusoo raagtay aw masaaxadda cashara baciiran bay ahayd shakiraawi wey wa waxaa ziyaado loo siiyey sariyadii baciiran baciiran neef neefna si gaar aha loogu ziyaadiyey oo nafliga waxaa weeyaan maa yaraahu alimaamu waalamiiru dadkaasi ciidanka sariyada ahee ciidanka weyn aan ahayn ayaa wax si gaara ah loo siin karaa oo la leeyahay raggaas tashjiic weeyaan waa lagu dhiiragelinaya waa lagu tashjiicinayaa waxaa leeyahay intaasi waa haniimadii ciidanka dhammaad kala mid tihiin intana siyaado gaara weeyaanoo bilasharaf baan inii siiyey tashjiic iyo geesigelin iyo dhiirigelinna weeyaan wanufiruu baciiran baciiran neefneefna nafli baa loo siiyey marka nafligu ma haniimadii bay ka baxaysaa ra'sulghaniima mise waa khumusulghaniima ayaa laysku hayaa haniimadan weli la qaybin miyaa nafliga horta laga bixin oo ziyaada laga siin mise markii la qaybiyo arbacatulakhmaaskii meeshii shanaad ee heedee la qaybiyey intii lilaahi heedee masaalixda caamka lagu talagalay intaasaa laga siin miyaa nafliga labada qowlba way jiraan culamada isku hayaan qaala xadaanaa waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa leyt bnu sacdin xaa waxadaanaa muxamed bnu rumxin ibn muhaajir qaala ahbaranaa leyt bnu sacdin can naafici mowla bna cumara can ibni cumara cabdullaahi bni cumar bn khadaab alcadawi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigu bacaa sariyatan ilaaluu diray qibala najdi xagga iyo najdi buu ilaalo ciidanay u diray wa fiihim ibnu cumar baa ka mid ahaa la socday wa ana suhmaanahum sihaamtoodii iyo qaybihii ku soo hagaagay balaqad waxay gaadhay qof walba itnaa cashara baciira labayo toban neef oo geelo qof walba helay wanufiruu waxaa loo ziyaadiyey siwaa daalika intaa kariimadahe caamka ee dadkao dhan ka dhexaysa wax dheeraad ahoo baciiran baciiran ah ayaa siyaado loo siiyey falam yuqayiruu rasuulullah amiirkii ciidanka hadduu u qaybiye saa uu qaybiyey nabiga markii loo sheegay calayhi salaam lam yaqayiruu rasuulala muuna bedelin sidaasay sax ku tahay buu yidhi qaala waxadaanaa abu bakr bn abi shaybata xadaanaa cali bnu musir wcabduraxiim bnu sulaymaan can cubaydillaahi bni cumara can naafic can ibni cumara qaal bacada rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam sariyatan ilaa najdin buu u diray fakharajat fakharajtu maca fiiha waan la baxay oo waan raacay buu le ibni cumar faasabnaa ibilan wahanama geel iyo arigaa soo hellay fabalaqat suhmaanuna qaybtaanadii waxay gaadhay baciira nagu hagaagtay wanafalanaa rasuulu lahi sala allah alay wasalam baciiran baciiran ayuu ziyada noo siiyey yacni maadaama amiirkii uu qaybiyey nabigana ogolaashihiisii uu ogolaaday ayaa nabiga calayh salaam loo tiiriyey qaala waxadaanaa zuhayr bnu xarbi wamuxamed ibnu muhana qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqaطaab can cubaydillaahi bi hada اlisnaad qaala waxadaanaa aburabici zahraani alcataki abu kaamil fudayl ibn xuseyn aljaxdari qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham can ayuuba ibn abi tamiim asikhtiyaani xaw xadaana ibn muana maxamed ibn muhana alcanazi abu muusa azamn qaala xadaana ibn abi cadiy maxamed bn ibrahim can ibni cown cabdullaahi bni cown ibni ardabaan qaala katabtu ilaa naaficin naafic baan waxaan u qoray as'al waanoo weydiini can nafli nafliga iyo ziyaadada qaniimada ka dheeraadka ahee sariyada si gaara loo siiyo fakataba ilaya wuxuu ii soo jawaabay ana ibna cumara kaana fii sariya ilaaluu la socday xaa xadaanaa ibnu raafici maxamed ibnu raafici qaala xadaanaa cabdurazaq ibnu hamaama sancaani akhbaranaa ibnu jurayjin qaala akhbaranii muusa xaa waxadaanaa haaruun ibnu saciid اlayliy qaala xadaanaa ibnu wahmin qaala akhbaranaa usama bnu zayd ibnu dir usama bnu zayd zayd ibnu sharaxbiil alkelbi usama bnu zayd ibnu xaarifat ibnu sharaxbiil alkelbi xibu rasuuli illahi ibnu xibi kulhm can naafic bi hada isnaad naxw xadiiihim waan soo markay waa kii labaiyo toban labaiyo toban halla ziyaada loo siiyey waxadaanaa surayj بن yuunus wacamru naaqid ibnu bukayr walafdi lisurayj qaala xadaanaa cabdullaahi bnu rajaaca yuunus yunus ibnu yaziid can zuhri can saalim bni cabdillaah can abiyi cabdullahi bni cumara radia allahu canhuma qaal nafalanaa rasuulu llah nabiga calayhi السلام baa wuxuuna siiyey nafalanaa rasuulu llahi nafla siwaa nasiibina min alkhumus nasiibka aan khumuska ku lahayn ee hanimadaan ku lahayn dheeraada wuxuuna siiyey neefneef fa asaabanii shaarifun waxaa igu soo hagaagay shaarif shaarifku waa neef geela oo weyn waa sida sheegay washaarifu almusinu alkabiir hal weyn baa igu soo hagaagtay buu leeyahay oo geelu curadahaba waa weynaa ka mida hal curada weyn baa yaa la siiyey qaala waxadaanaa hanaad bnu sariyin abu sari qaala xadaanaa ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak almarwazi xadaanii xamala bn waxya tujiibi akhbaranaa ibn wahbin cabdullahi ibn wahbin kilaahuma canhi onasa can ibni shihaabi qaal balaqanii can ibni cumar waxaa iga soo gaaray ayuu leehay qaala nafala rasuulu llahi sala alla alay slam sariya binaxwi xadiidi ibni rajaa marka balaqaniidaasi inqidaac baa ku sugan balaqa laakiin waa soo marray xadiidku mutaabic uu keenay imaam muslim intaasu jeer buu kuu soo noqnoqday asagoo xadiidku ku wareegayo ibnu cumar zuhri riwaayada hore yuunus baa ka warinaya iyadoo balaqani la soconin ayuu ka warinayey qaala waxadaanaa cabdulmalik ibnu shucayb ibnu leytin qaala xadaanaa abi shucayb ibnu leyt can jaddi alleyt ibnu sacdin alfahmiy qala xadaثna cuqayl bn khalid bn caqiil can ibni shihaab الzuhri can salim bn cabdilah can cabdilahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllah alيh walih wasalam qad kaana wuxuu ahaa yunafilu bacda man dadka qaar buu ziyaaro siin jiray mankao yabcadu uu dirayo min asaraaya ilaalada ka mida lianfusihim naftooda si gaara khaasatan khaas ahaan wax u siin jiray siwaa qasmi caamati ljeish jeyshka intiisii kale soo hadha qaybtiisii wax ka dheeraada ayuu siin jiray waa soo maray baciiran baciiran inay u hagaagtay waalkhumusu fii dalika kullihi waajibun walkhumusu khumuskuna fii dalika kullihi kullihidaasi daalikadaasi adkaynaysa fii dalika kullihi waajibun waajib weyaan saas iskugu toosan tahay waalkhumusu khumusku fii dalika intaasi nafliga iyo muxuu ahaa laga hadlaayo haniimo la qaybsaday iyo in xoolaha khumus laga bixiyo waajib weeyaan waclamuu ana maa hanibtu min shayin faana lilaahi khumusahu marka khumus in laga bixiy laga maarmaan markii nimankii ahaa ibnu cabdilqays ee reer rabiicaha ay nabigu u yimaadeen waxyaaluhu nabigu camray waxaa ka mid ahaa wa an tu'adduu khumusa maa hanimtum marka xoolaha markii la qabtaba shan meelood inti loo qaybiy meesha shanaad waa in halkaa la iska dhigo oo loo qaybiyo dadki ilahay ugu talagalay subxaana wa intii kaleana ciidankii loo qaybinaya baabu istixqaaqi qofka qaatilkae wax dilay wuxuu mudani salabaalqatiili ay ilmaqtuul midkii la dilay qalabkiisii iyo furintiisii buu mulkinayaa oo yeelanaya yani ninkii nin gaalada ka mid ahaa oo xarbiyiinta lala dagaalamayay ka mid ahaa dilaa wixii asaga midkaa uu qabay oo watay haniimadii la qaybsanaya lagu dari mahayo haniimadii la qaybsanayay lagu dari mahaye ninkii dilooday ayaa furanaya hadduu saacad qabay hadduu moobeel watay hadduu okiyaalo watay hadduu kiishad qabay haddii kaba buudo qaale u wata dharkiisii waxaasoo dhan asaa isku aruursanaya xoolahan kale ee ka baxsanaa munfasilka ayaa saa ka soocan xoolaha way maxaa la wada leeyahay middan lama wada laha qaala xadaana waa tashjiic iyo dhiirigelin waaye iyo ciidanka oo maaragtay mooraalkiisa lagu dhisaayo in min walbaba uu ninki uu qabto asaga wixiisa leeyahay xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbaranaa hushaym bnu bashiir waasidi an yaxya saciidin alansaari can cumar bn kaiir bn aflaxin can abi muxamed alansaari wasmahu naafic bnu cabaas alaqrac abu muxamed alansari naafic ibnu cabaas alaqrac almadani wa kaana wuxuu ahaa abu muxamedkan jaliisan midkii la fadhiya layidhi qataada abi qataada dadka la fadhiya wax ka faa'iidaysta la joogu ka mid ahaan jiray qaala wuxuu yidhi abu muxamed qaala abu qataada wuxuu yidhi waqhtasa alxadiid xadiidkii buu ka qiseeyey waqhtasa alxadiid xadiid baan soo marray baabkii baan hadda bilownaybe waqhtasa alxadiid dhaqan cusub buu muslim raximah allahu tacala ku caawa waqhtasa alxadiid iyo wasaaqa alxadiidu maxaad ku taqaanay inay xawaalo tahay iyo mutaabaco ay tahay oo wax la soo dhaafay laguu xawilo oo waqhtasil xadiid xadiidkaa soo martay buu qisooday xadiidkaa soo marrayna ma laha sanad kalena qabso wuxuu ku yidhi xadaanaa qutayba binu saciid qaala xadaanaa laytu bnu sacdin can yaxya binu saciid can cumar bni kaiir can abi muxamedin mawla abi qataada naafic bnu cabaas alaqrac almadani ana abaa qataada qaala wuxuu yidhi hi wasaaqa alxadiid xadiidkii buu kaxeeyey xadiidaa soo marrayna ma jirtee labaduba waqtasal xadiidka laga qisoonayo waa kan soo socday saddexaad wasaaqal xadiiduna xadiidkan soo socdo weeyaan bikhilaafi caadatihi ayuu maanta ku socdaa sida caadadiisa ahayd waxay ahayd xadiid la soo sheegay inuu ku dhaho midka dambe mutaabacada ay dambayso oo ku dhaho waqtasalxadiid mutaabaca ay noqoto iyo wasaaqal xadiida xadiidka soo mararay sanadkiisii kaa la mid yahay matnigiisina waa soo martay saasay ahaan jirtay laakiin labadaba maanta waxaa weeyaan alxadiidu alaati wey xadiidka soo socda wey waa kana wxadaana abu daahir axmed bnu camr bnu sarxin waxarmala bnu yaxya atujiibi walafdu lah ahbarana cabdullahi bn wahbin ilmasriyi qaala samictu malik bn anasin yaquul xadaanii yaxya bnu saciid alansaari can cumar bni kafiir bni aflaxin can abi muxamedi mowla abi qataada can abi qataada alxaari bn ribciy alansaari farisi rasuuli illaah radia allahu canhu wa ardaah saxaabada ragga markii la imaado fii baabi aljihaad iyo dagaalkii ay imaato rag saxaabada ka mid ah baabaab bay saxaabadu kala ahaayeen ayagoo guud ahaan asxaabu alfadaa'il walkhasa'il alxamiida wada lahaa haddana waxay kala lahaayeen qaybqayb bay kala lahaayeen qadaa'ir ayuu imaam ibnu qayim raximah llahu fi iclaam almuwaaqiciin koox koox bay ahayd marka fii baabi fii baabi aljihaad markii la maraayo yaa maskaxdaada ku soo dhici saxaabada aye kow salaama bin akwac laba ya ya abi qataada hada alxaaris ibnu ribciy saddex cali bin abi aalib afar khaalid ibn waliid sayfullah almasuul shan ya sacad sacad bin abi waqaas aha cali bin abi aalib waa la sheegaaya xamza sayid shuhadaa waa kaa baabkaa markii la marayo wey dayib markii laga hadlaayo baabu shicri wa difaacu diini wa kifaaxi alislaami bilisaan markii laga hadlaayona afka in lagu difaaca diinta ya xasaan ibnu haabitin ahaa kacab binu maalik ahaa cabdullaahi binu rawaaxa raggaasaa usoo baxay carabkan usoo baxay dayib fii baabi markii laga hadlaayo annafaqa iyo dhaqaale diinta in lagu korreeye lagu korraysiiyo ama lagu difaaco oo ciidankaas dhaqaale u baahan yahay xagga maalka iyo jeebka la furana cuhmaan binu cafaan cabdiraxmaan binu cawf wa hayrihim ayaa soo baxaaya raggaa soo baxaaya dayib ayo baab kale markii laga hadlaayo fii baabi aha baab ka baxsan jihaadkeena ya alcilmu wa xifdu xifdu shariica shareecada markii xifdigeeda laga hadlaayo toddobadii u horeysay abu hurayrata yali ibnu cumar fa anasun fa zawjatu lhadi labar fa anasun fa zawjatu lhadi labar uma ibnu cabaasin yaliihi yaliihi jaabiru wabacduhu اlkhudriyu fahuwa aakhiru sabcadii wax taqaana xadiiska nabig alay sl xifdi badneed wey xifdiga uu imaado wey dayib marka xukunka iyo maaraynta dowladda iyo xukunkeeda iyo maamulkeeda laga hadlana khulafaau raashiduun abubakar wa cumar wa cuhmaan wa cali maamulka raggaasaa iska lahaa maamulayo maarinayo asxaabu siyaasaat asharciya ayay ahaayeen idaarada iyo maamulka waxayna ahaayeen calaa minhaaji nubuwa ayay wax ku maamuleen ayay ku maamuli jireen ayib aye baaba badan baa jira marka saxaabadu sidaas ahayd xagga alqiraa'aat walqur'aan marka laga hadlaayo ayaguna yaa lambarka kooban qaadan ubay bnu kacay sayid lquraa aha cabdullaahi bin mascuud alhudali yah saalim mawla abi xudayfa wahayrihim abu zayd baa soo marray hadda kahor waa abu zayd nacam xagga qur-aanka iyo qiraa'aadka iyo marka arrimaha laga hadlaayo ayay ahayd markii laga hadlayo xagga zuhdiga iyo cibaadada iyo daacada laga hadlaayana abudar dar alkhifaari aha camar cabdullahi bnu camar ibn alcaas raggaasaa la xasuusanayaa oo soo baxaya iyaguna oolaha markii la galo raggaasaa ka shaqeeya xagga khidaabada iyo aftahanimada marka laga hadlaayana oon gabay ku jirinna aw khadiibu lansaar khadiibu rasuulillaahi ya yaa sheegi kara oo ninkii jannada lagu bishaareeyo haabit ibnu qays ibnu shimaas radia allahu canhu ardaa wa kuwa asxaabu rasuulillaahi wax meel iska fadhiya ma jirin nin walbaba dowr buu ciyaari jiray shareecada iyo difaaceeda iyo diinta iyo waxutarkeeda iyo waxgalmadeeda dad waxay ahaayeen anfacu naas bay ahaayeen khayru naasi anfacuhum linnaas bay ahaayeen dad ummadda anfaca oo jiritaankooda ay macno ku fadhido oo haddii la waayeyna ummaddu ay u xanuunsatay oo diintu ay u xanuunsatay bay ahaayeen dadka ayaga hadday joogaanna waa la yaqaanay hadday maqnaana waa la tabi jiray saasay ahaan jiray asxaabu rasuulillahi sala allah alay wasalam nacam ayna maa naxnu qala وxadaثna abu طاhir وxarmla wlfd lah akhbarana cabdالlahi bn wahbin akhbarana qala samictu malik bn anas yaquul xadaثna yaxya bnu saciid can cumar bn kaثiir bn aflx can abi saciidi mawla abi qataada can abi qataada qaala kharajna maca rasuuli الlah nabiga annagoo la soconnaa bahray calayhi salaam caama xunayn sanadkii xunayn qaswatu xunayn sanadkii sideedaad ee hijrada dhacday sanadkii sideedaad ee hijrada ayay dhacday dilqacda waa kii ay nabiga calayhi salaam markuuna ka qabtay ayaa loo sheegay dad isu soo aruursanaya hawaasina niman la yidhaahdo qadafaaniyiintii muxuuha awdaas daa'if dadkaasuu nabiga ku baxay calayhi salaam falama iltaqaynaa markaan kulannay kaanat lilmuslimiina waxaa u sugnaatay jawlatun jab boqol waxay ahayn toban iyo laba kun bay ahaayeen ciidankii muslimiinta oo maka ka baxay nimankaana dhowr kun bay ahayen afar kun meelahaasay marayay iy ahaayeen isku darkooda saddex kun iyo wax ahaayeen muslimiintu marka waa kay dhaheen lan nuqlaba alyawma min qila maanta yari aan yarrayna nooga adkaan mahayay dheheen ah, xogow tirada iyo waxay yar garshay inay tiradooda maanta ay wax walba jiiri doonaan halkaasaa lagu edbiyey saxaabada oo la yidhi wa yowma xunaynin ida acjabatkum karatkum baa layidhi waxaa ina cajab gelisay badnidiinnii aad badnaydeen waxbanaynayma tarin waa kii markaa culays gaaray oo saxaabadu niman diyaargaroobay oo shiish yaqaana iyagoo habqana oo namaamkii iyo tartiibaadkii nabiga aan ku soconinoo didaayo xamaasaysan yay u galeen niman tog intay u galeen shiishka yaqaano oo hal mar hadeena waa kii cayrka looga dhigay nimaashi iyo leebtii jab baa marka dhacay marka hore saxaabadii si habqana oo nadaamsanayn bay u dideen wax yar oo nabiga calayh salaam ku soo haray mooyeene nabigu asaga calayh salaam waa kii dagaalka hore usii socday ana nabiyu laa kadib ana bna cabdimudal soo wala mari doonaaye salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka saxaabada marka hore way jabtay kadib baa nasrigii ilahay soo dejiy oo nabigu u dhiirigeliyey oo la hadlay oo dib iskugu imaaday oo uu nabigu quruurax intuu qaaday gaalada ku sayday oo indhaha ilahay ka geliyey mucjizaadkiisii sala allahu caleyh wasalam wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha rama ayaa marka ilaahay subxaana wa tacala uu yidhi qaala fara'aytu rajulan jabkii marka iyo habqankii cararkii la dudaayey ayuu ka hadlayaa wuxuu yii fara'aytu waxaan arkay rajulan min almushrikiin nin gaaladii ka mid ahoo qad calaa fuulayoo koray rajulan nin buu fuulay min almuslimiina ka mida ah. nin gaaladii ka mid ah oo nin muslimiinta ka mida ah, dushaba ka fuulay oo korka ka cunaaya markaasaan fastadartu intaan soo wareegay ilayhi xaggiisii oon gadaal ooga imaaday yaan xataa aataytuhu min waraa'ihi gadaashiisaan ooga imaaday fadarabtu waxaan ku dhuftay calaa xabli caatiqihi xablulcaatiq waxaa la yidhaahdaa maa bayna alcunuqi waalkataf luqunta iyo garabka xariggaa isku haya xariggaa iska haya margiga kaasaan ku dhuftay buu yidhi waa seef sumaysan oo xoog meerana fadarabtuhu calaa xabli caatiqii baan ku dhuftay xadhigaasi luqunta iyo degta wa aqbala calaya markaasuu igu soo jeedsaday kii aan ku dhuftay fadamanii markaasuu qabtay damatan qabasho wajadtu aan dareemay minhaa damada iyo qabashada xaggeeda riixal mowti geeri urkeed baan dareemay buu yidhi aan ku dhuftay intugu soo jeedsaday oo darabulay geliyey ayuu ugu nafaxay buu ah, marka dhab hadduu isiiyey mowt baaba iisoo uray bu yidhi dhibashaabaan ku sigtay bu yidhi anigi baaba dhiban gaaray bu yidhi uma adrakahu lmowtu geeridii baa haleyshay asagii seeftuu ku dhuftay buu si fiican oogu sugay nafbaastii umu ku dhadhaganaa mooyeene wax weyn kuma sii harinoo noolala waa iga dhacay oo baqdhulku ku dhacay waa iska sii didnay fa arsalanii waa isii daayay hadduu dhacay falaxiqtu waxaan gaaray cumar bn khaaab ayaan gaaray ciidankii saxaabadu ka mid ahaa faqaala maa linnaas dadka maxaa ku dhacay buu igu yidhi cumar faqultu waxaani amru llah amar ilaahay baa ku dhacay ah, sidan maana filaynin maxaa dhacay dadka maxaa dilay waase markaasuu wuxuu yidhi amrullah amar ilaahay baa dhacay uma ina annaasa rajacuu kadib dadku way soo laabteen noqodkaasna waxay ahayd cabaas oo nabiga alai slam la socday iyo abu sufyaan ibnu xaaris ibn cabdimualib oo ilmadeer hayeen nabiga oo ku soo haray nabiga baqashiisii la hayey rasuulka reereebayey ciidankii gaaladu kusii socdaa nabigu labadoosna way reebayeen ayuu nabigu wuxuu yihi cabaas oo dhawaaq sidan ma aha sidaan isku ogeyn heshiisyo badan baa la galay gaar ahaan reer ansaareed oo asxaabu shajara jirtay oo carar waxa la yihahda mamnuuc ka ahaa inaan la cararin baa laisgu ogaa ee asxaabu samara ku dhamaadiyo dhawaaq haw qaflaa ku dhacdaye bal xasuusi hadduu dhawaaq cabaas wuxuu ahaa dhawaaq dheer buu ahaa intuu buurta salci fuulo madiine ku taalo masjidka nabiga agtiisa ku taala intuu fuulo wuxuu kala hadli jiray addoomihiisa iyo shaqaalihiisa xoolaha la jira qaaba jooga qaaba iyo halkaa ka bariidin jiro kala hadli jiray dhawaaqiisa marka radoon kastaasaa ka dhawaaq dheeraa marka ugu dhawaaqay waa kay soo gadoomeen saxaabadii oo nabiga markiiba gaara ka istaageen oo ciidanka dib loo abaabulay kadibna gaaradii la jabiyey wa jalasa rasuulullah markii ciidankii dagaalka u dhammaaday waa meel laiskugu imaaday marka yaa dhintay yaa nool waa la iswaraystay wa jalasa rasuulullahi waa fadhiistay calayhi salaam faqaala hadalladiisii waxaa ka mideed inuu ah, yidhi man qatala qatiila qofkii qof dilay lahu uu u sugnaaday qaatilka wax dilay calayhi midka uu dilay korkiisana u haysto bayinatun caddayn inuu dilana u haysto falahu wuxuu leeyahay qaatilka wax dilay salabuhu salabu lmaqtuul midkaan la dilay qariib wixii salabkiisa ee qalabkiisa ah asagaa iskale ogaada buu yidhi ninkii maanta nin dilay alaabtii ninkii uu dilay asagaa leh dadka kama dhexayso qaala wuxuu yihi abuqataada markuu nabiga ka maqlay hadalkaa faqumtu waan kacay faqultu waxaan ihi man yashhadu lii ila nabigu wuxuu yidhi low calayhi bayina waa inaad caddayn keentaa inaad ninka gaalkaa dishay markaasuu abuu qataada wuxuu yidhi dagaalkii la ordaayay muu nin intuu diray buu iska sii dhaafay isagoon qalabka ka furanin markaasaa wuxuu yidhi man yashhadu lii baan idhi yaa markhaati ii noqda war ii marakaca inaan nin diray uma jalastu wax hadla markaa waa iska fadhiistay uma qaala mila dalika nabigu hadalkii buu ku celiyey man qatala qatiilan gayru calayhi bayina falahu salabuh ayuu haddana ku celiyey nabiga calayh isalaatu wasalaam ku celiyey hadalkii qaala faqumtu waan istaagay faqultu waxaan man yashhadu lii war ii markhaati kaca markhaatina iga xidhan tahay uma jalastu waan fadhiistay uma qaala dalika haalia mar saddexaad faqumtu faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam markii saddexaad abu qataadana uu ka war yaa ii markhaati kaca uu ku hayo yo nabigu wuxuu yidhi maalaka ya aba qataada abaa qataada maxaa kugu dhahay qisadaada maxay tahay faqasastu calayhi alqisa qisadii baan uga sheekeeyey nin gaalahoo min muslima saaran ayaan ka riday anaana diray waxna kama furan alaabtaydu meeshan may ku jirtaaye yaa maraati ii noqda faqaala rajulu min alqowm nin qowmkii ka mid ah wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay asagaa diray yaa rasuula rasuul allow salabuu dalika alqatiil midkaa maqtuulkee la diray asaga uu diray qalabkiisiina cindii agtaydu ahado anaa ka soo furtay ee fa ardihi min xaqihi xaqiisa asagaa iska lehe laakiin iga raadligeli yaan laga qaadanin ayuu yidhi alaabtaanaa haysto furtay igala hadal abukataada nabi allow wa qaala abubakar intuu nabigaba hadlin abubakar baa soo booday wa qaala abubakar baa wuxuu yidhaha sidiiq laa ha allah laa buu yidhi haa baraaruge allahi baan ku dhaartaye idan inaan arrintooday sidaa tahay laa yaxmidu u qasteynin nabigu ilaa asadin libaax min usuudillaahi libaaxyaha ilaahay ka mida oo yuqaatilu dagaalama can illaahi can difiici difaaci diinillaahi xagga la ka dagaalamo wa can rasuulka xaggiisa ka dagaalamo oo ka soo jeeday fa yucdiika inuuna ku siinayn nabigu intuu xaggiisa aado salabahu qalabkiisi ku siin maayo dhiib buu yidhi alaabta ah, abu qataada waa asad adiguna dubac baa tahay burwaa baa tahay dubac oo kale yani xagga tayada iyo waxqabadka yuu ka hadlayaa dubac uu ku shabahaya dubac weliba waxaa tahay nin aan abu saciid gaari karin baa tahay saxaabadu waa kale xoog martaba maraatib bay ahaayeen asad ayaa saa lagu shabahay kana waxaa la yidhi waad yar tahay oo weliba duleec baa tahay matid xataa dabac oo gaamuray oo oogle dhuwa xoogle matid fa yucdiihi inuuna siinaynin baan ku dhaaranaya salama qalabkiisii faqaala rasuululah nabiga alai salam wuxuu yidhi sadaqa run buu abubakar faacdihi iyaahu sii alaabtiisii horta farta ka soo geli faadaanii markaasuu igu soo wareejiyey qalabkii furintii ninkaa laga furtay dirac bireedkii iyo koofiyadihii iyo alaabtiisii fabictu dirca wixii kale iska dhaafay dirac bireedka uu qabay ee uu gaashaanka u ahaa yaan iibsaday fabtactu bihi waxaan ku soo gatay lacagtaan ka soo helay makhrafan beer fii bani salima reer bani salima beerahooda beer ka mida ayayba ii goysay halkii diracbireedkaa waa diracbireedade aad iyo aad qaali u ah oo difaacaya qofka oo aad u qiimo badan buu ahaa wax ka samaysan fa innahu diracbireedkaas aan beerta ku gatay la awalu maalin xoolihii ugu horreeyey wey oo ta'alfaltuhu aan askuntay fi lislaami islamka dhexdiisa islaamka dhexdiisa xoolii u horreeyeen aan xoolo aan leehayba aan samaystay oo askunkayga u horreeyey ra'sumaalkii u horreeyey dhaqaalahaan aniga leeyahay meesha ka bilaabay ayay ahayd buleh taatulku waxaa weeyaan waa aasaaska xoolaha iyo bilowa xoolaha u horreeyey dhaqaalahaadu meesha ka soo jeeday halkaasi ka soo jeeday buleh meel qiimo balaysa ku haysay qiimo badan ayay salka ku haysay wa fii xadiidi intuu diintiisa difaacday oo allaya rasuul ba xaggooda ka dagaalamay oo sharaf iyo karaamadiisa uu difaacday baa dhaqaalo qiimo badanna uu helay marka xalaal wey wa fii xadiidi leyt faqaala abubakar ba wuxuu yidhi kalla isi ah laa yucdiihi inuuna ku siinaynin uuna nabiga siinaynin udaybicun ubaybiic waa taskiiru dubac dabcuna waa dhurwaaga yacni dhurwaayarow min qurayshin haddana reer quraysheeda inuuna siinaynin oo wayadacuuna ka tegaynin asadan libaax min usudillahi ka midoo ansaari ah meesha waxaa lagu kala baxsan waxaa weye waxtarka iyo kartida iyo waxqabadka weeye man ablaa balaan xasanan baa la rabaa ninkii ciidanka maalintaasi meel ka soo riday qiimo badan ayaa ballada qaadanayo iska dabadhoon baa he waa iska daba socota alaab rag uu ritay unbaa soo furatay wa fii xadiidi leyt lawalu maalin ta'aaltu xooli u horreeyey oon aniga askunta ayuu ahaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbarana yuusuf ibn maajishuun can saalix ibn ibraahim bn cabdiraxmaan ibn cawf can abiihi aabihi cabdiraxmaan bin cawf azuuriya aabihi oo ah saalix bin ibraahim waa mogta ibraahimkaas can cabdiraxmaan bni cawfin oo zuhriya annahu qaala wuxuu yidhi bayna ana waaqifun anigoo dhex taagan fii safi safka yowma badri maalintii beder waa yowma alfurqaan maalintii kala baxa weeye ee xaqa iyo baadilka ilahay uu kala saaray oo muslimiinta nasri iyo cizi ilahay uu siiyey oo gaaladii daba socotay ee yasaysay xaqiraysay maka ka soo saartay maalintii odayaashoodii iyo madaxdoodii dhulka la dhigay inta kale ayagoo gacanta lagu hayo madiine la geeyey yowma alfurqaan bay ahayd maalintaasi rag inuu yahay wax iska celin karo ay adkaan karaan ay gaalada u muuqatay maalintaas anagoo beder taagan safka ku jira labada ciidan isku saftay muslimiinta iyo gaaladii nabigaana alayh salaatsalaam dagaalgelinaya muslimiinta mubaarasa marka hore dhacday saddex iyo saddex baa isku baxday saddexdii muslimiintabaa adkaaday kadibuu dagaalkii iltixaamulxarbigii bilowday iyo in toos laisku galo wuxuu leeyahy nadartu maalinta anagoo safka ku jira waxaan fiiriya can yamiini dhankayga midigta wa shimaali xagga bidixda ah fa idaa ana bayna ghulaamayni min alansaar laba wiiloo yareeroo ansaarah yaa labada iga taaganba xadiiatin asnaanuhumaa daadoodu ay yar tahay tamanaytu aan tamaniyey oon majeertay oon jeclaaday low kuntu haddaan ahaan lahaa bayna adaaca laba ka fooda waaweyn minhuma labadoodan warlabada yayarkii agga ag kaa jirta wixii kusoo weeraro xaggooda lagaga soo dhici waa baxay baan isiri buu yidhi niman ka xoog badan oo seeftooda iyo dagaalkooda iska celin kara gaalada ayaan jeclaaday inay xagga xagga iga jiraan labada yar buu yaraystay oo iskayidhi shay waxba weyn ma qaban doonaan waa niman u jeedaba arrintooda dirwa meesha u koraysayba maamahanayaanba maaha ayi shaksin inay dilaan waxay rabaan hal mara in mucaadarada dagaalka ay bedelaan bay rabaan oo ciidanka ninka u weynee hogaamiyihii qaa'idka haddii laga diro ciidankaasi fashal baa ku dhammaanaya waa murmuraya marka wuxuu leeyahay laba nin oo yaryaraa dhallinyaro yaryara oon isir warra ka xoog badan baa kugu fiicnaan lahaa yaaba gadaalka iyo gararkaiga taagan anagoo xoogoo taradudayaba fahamazanii waxaa hoosta iga qandhuftay ii baaqay axaduha midkood baa hoosta ii baaqay ka kaluu ka qarsanayaa faqaala wuxuu yihi yaa camna adeer hal tacrifu ma taqaanaa adaa qurashi ah abaa jahal ma garanaysaa abu jahal ninka la yidhaahdo waa dhallinyaradii reer madiina moogta ayaguye eh. waanu maqleen cadaawadiisii soo gaadhay fircawn hadal umma inuu yahay dhibaatadu nabiga u geeyey iyo caytankiisii laga fadhin waayey ayay maarta rabaa maanta inay meel saaraan abu abujahal ma taqaanaa qaala qultu nacam waan garan wamaa xaajatuka maxaase ka rabtaa ilayhi abujahl yabna akhii walaalkii wiilkiisa uli yar baaba tahaye abujahl maxaa iskuu taagtay qaala akhbirtu waxaa laii sheegay annahu yasubu rasuula allah inuu rasuulka ilaahay caayo calayhi salaatu wasalaam qof rasuul caayaynaa inuu noolaada ma aha oo adduunka uu sii socsocdoo sii cuno xataa hadduu waan toobad keenay ee yidhaahdo ashaahato dilbaa yuu ku xukuman yahay qofkii rasuulka caaya calayhi salaam toobadiisa wixii asagii alla u dhexaysa wey laakiin tii nabiga yaa ka cafin markuu dhintay alayh salam markuu noolaa sagaa qofku iska cafilahay mantaqama linafsi laakiin ninkii nabiga caaya alay salam dil buu ku xukuman yahay alimaam ibnu taymiya raximah llah kitaab qiimo badan buu ka alifay oo mujalad mahbi ah oo uu ku magacaabay asaarim almasluul calaa shaatim arasuul asaarimu almasluul calaa shaatim arasuul yacni seeftii afka laga galka laga bixiyey waxay dul saaran tahay calaa shaatimi arasuul qofkii rasuulka caayay bay dul saaran tahay wey marka qofkii nabi maxamed caaya calayhi salaam dil buu ku xukuman yahay qofkii ilaahay makariyo oo arrintaas waajibka gutana nasiib buu leeyahay marka inuu nabiga xayaan maqalaye bal ninkaa itus dadka iga tus waladii nafsii biyadii waaba dhaartay wiilkii ilaahay baa ku dhaartaye lain ra'aytuhu haddaan abujahl maanta arko laa yufaariqu inuu yufaariqaynin sawaadii madoweyga shiqsigayga sawaaddow shiqsigiis aniga iyo asaga isku baabayaynaa buu ka wadaa xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto alacjalu mina midkaan ay degdegay keenaga geerida u degdegi ee tiisii ay dhammaatay ilaa uu ka dhinto Ah, waan ku daba dhammaan bule ninkaasga maanta qaala fatacajabtu waan la yaabay lidalika arrinkaasaan la yaabay iyo wiilka yar iyo himigiisii meeshuu maamahanayo faqamasali waxabay qandhuftaaba yaaban alakharu kii kale isma oga faqaala milaha sidoo kale uu yidhi abujahaal ma taqaanaa maanta dayn mahayo qaala falam anshab ma sii nagaanin wax yar an andartu inaan fiiriyo ilaa abi jahal oo yazuulu fi nnaasi dadka dhex warwareegaya abu jahal oo dadka dhex wareegaya ciidankiisa dagaalgelinaya oo dhaxwa kafsanaya waba kaaba nin qarsoomi maaha faqultu waxaana alaa tarayaan miyaynan arkaynin haadaa midkaas saaxibukumaa kaad i weydiinayseen wey alladii tas'alaani can ay su'aasheen wakaa saaxiibka ay weydiinayseen saaxiibkiinni idinkaas maanta ah, dhinac baa isaftihiin abujahal iyo idinka meel baa iskala soo bixi doontaan suxbada marka waxaa weeyaan waa istihdaafka iyo in ninka asagaa si gaara ah maanta ay u raacayaan ninka ay raacayseen wakaa qaala fabtadara markaasay u kala orotameen <clears throat> fadarabaahu waxay ku dhufteen bisayfayhima labadeedii sayf bay mid walba sayftiisi buu la helay xataa qatalahu ilaahay ka dilaan kuwaa ku horreeyey oo iaan idkhaan sameeyey adkhana yani ku sugay kii kalena waa ka dabageeyey isaguna uma insarafaa waxay u soo gadoomeen ilaa rasuulila nabiga calayh salaam iyagoo didaaya oo bishaaraysanaya iyay nabiga calayhi salaam toos u soo aadeen oo nabiga rabaan inu bishaareeyaan fa akhbarahu way u sheegeen waxay dhaheen waan dilay abujahl faqaala nabigu wuxuu yidhi ayukumaa kiineebaa qatalahu dilay faqaala wuxuu yidhi kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadii wiil ka mid ah. walba wuxuu yidhi ana qataltu anaa dilay faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam hal masaxtu ma masaxdeen sayfaykumaa labadiinna seefoo sayfihiinna maka masaxdeen dhiigga maka tirteen qaalaa waxay dhaheen laa maya fa wuxuu fiiriyey fi sayfayn sayfihin fiiriyey meesha ay dhiigga u gaaray ayuu nabigu saa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi kilaakumaa qatalah labadiinaba waa disheen ah labadaaba uu farx gelinayaa in mid walbaba uu u sheego ajir inay helayaan ajru man qatala kaafiran xarbiyan ka oo kalaa ah, ayuu mid walba leeyahay laakiin midkii u horreeyay ee sugay kaas ayaa seeftiisu ay wax dishay wa qadaa bisalabihi nabiga wuxuu siiyey abu jahl qarabkuu qabay oo dhamman limucaad bin camr bnjamuux wiilashii mid ka kamida ah eh, mucaad bin camr bnjamuux ayuu siiyey kii kale ajirkii baad la leedahay baa leeyahay adigu laakiin waxaa dilkaas kala horreeyey gacan horreeyey nin kala gacan horreeyey kaasaana la siinayaa warajulaani labada nin ee dhalinyarada wax dishay mucaad bnu camr bnu jamuux weeye wa mucaad bnu cafraa riwaayo kale ibnay cafraa labadaba inay ahaayeen walaalow ayib furintii iyo alaabtii iyo wixii oo dhan midkaa ninkaasaa gacanta loo geliyey marka laba seefood ayaa ku dhacday laakiin labadii seefood markiiba nafta kamay bixin <clears throat> muuna dhimanin nabiga alai salam wuxuu yihi raadiya bn jahl cabdullahi bn mascuud baa helay asagoo weli nafta ka bixin oo nool laakiin nabarka ku dhacay nabar uu ka kici maaha asanoolia waa hadli karaa markaasuu wuxuu yidhi luquntu kaga istaagay kurkiina waa ka soo gooyey intuuna kur ka gooynin madax kaga taagnaaba wuxuu yidhi laqad irtaqayta murtaqan yaa ruwaci lqanan cabdullahi bn mascuud ninkii ariga meel raaci jiray maka ariga ku raaci jirayow maanta meel kore oo ada weligaa aada hawaysanin ayaad saaran tahay buu yidhi saasuu ku yidhi markaasuu su-aal weydiiy wuxuu nafteeda ka baxayso liman ildawra yaa maanta iska leh wareegga iyo libinta yaa iska iskale naftaasoo ka baxayso wuxuu leey yaa aan dhinta aniga laakiin yaa libinta iska iskaleho maanta adkaaday markaasu lilahi walirasuulihi ilaah iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xoog iyo halamada iska leh guusha muslimiinta iska leh saasuu ku dhintay abu jahal madaxuu ka soo jaray malcuun wuxuu ahaa cadaawaddiisu ay meel fog gaadhay buu ahaa waa ninkii nabiga ku xukumay dil in la dilo meeshii daarunadwe la dhihi jiray ee ibliis uu ka soo qayb galay ee makriga iyo kaydka iyo dhagartu ay iskugu imaadeen gaaladu ninkii ay iswaafaqeen ibliis wey ibliis bay iswaafaqeen in la dilo nabiga calayh isalaatu wasalaam ninkii xukumay ee maxkamadaasi gooyey buu ahaa asagay ku dhacday qaala waxadaanii abu daahir axmed bnu camr bnu sarxin qaala ahbarana cabdullahi bnu wahbin qaala ahbaranii mucaawiya bnu saalixin can cabdiraxmaan bni jubayr can abiihi can cawf bni malikin radi allahu canhu qaal qatala rajulu min ximyara nin reer ximyara waa reer yamaneed rajulan nin buu dilay min alcaduwi cadowgii ka mida gaaladahaa fa araada salabah wuxuu yihi qalabkiisa halaysiiyo famanacahu khaalid bin waliid oo ciidanka watay baa u diiday wa kaana waaliyan calayhim ayagu waali madaxa u ahaaye faataa rasuul allah nabiga calayhi salaam waxaa u yimid cawf binu maalik oo ciidanka la socday oo khaalid dacweynaya nabigu u yimid bara wuu u sheegay wuxuu yidhi ninkii khaalid ahaa nin ximyari ah oo nin xarbi ah dilay dalabkiis inuu ku wadajiyu diiday faqaala nabigu wuxuu ku yidhi likhaalidin maa manacaka maxaa kaa reebay an tucdiyahu inaad siisay salabahu qalabkiisa salabahu inaad siisay maxaa u diiday qaala wuxuu yidhi istakartuu waan badsaday waa ila badnaatay yaa rasuula rasuul allow ninka wuxuu ku raraa ee laga furtay xoolo fara badan bay la noqotay oo waxan wax hal nin la siin karo waa ka badantaan is-idhi ijtihaad weeye qaala nabigu wuxuu yidhi idfacuu ilay si habatay masaaba isaga uu dilay tashjiic iyo dhiirigelin ba u noqonaysaa ee si fa mara khaalid khaalid oo la xukumay bicawf buu soo maray fajara cawf baa jiiday biridaai ridaa'i khaalid khaalid buu uga jiiday ah, marka horaa la wada hadlo waxaa la yidhahdaa sii weydo nabiga kugu dacweynaya waa arki doontaa waa arki doontaa marka wixii la xukumay khaalid oo la yarbixi ayuu cawf la yimaad binu maalik go-u saa u jiidayo uma qaala wuxuu yihi hal anjaztu ma fuliyey laka maa dakartu lak min rasuulillah nabiga calayh salam xaggiisa wixii aani waan sheegayaa ballanta iyadoo ma fuliyey si fiicanna tallaabama lagaga qaaday fasamicahu waxaa maqlay wuxuu lagu dhaakadhaakonaya khaalid rasuulullaahi baa maqlay calayhi salaam ninkii amiirkiisa ahaa oo lagu dhaakadhaakonayo oo hadalladii iyo wixii dowladdii daba haysto oo la xukumay inu iska aamusay ahayd fastaqdaba nabiga waa cadhooday calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi laa tucdii ha siinin yaa khaalidu khaalidow laa tucdii siinin yaa khaalidu khaalidow saasuu nabigu yidhi waaba ha siinin ka noqo hal antum taarikuuna lii umaraa'i ayuu yidhi ma iiga tegaysaan ma ii daynaysaan umaradeeda iyo ragga madaxda ee aniga aan magacaabay afkaad ku taagaysaan iyo hadalkaad ku adkaynaysaan ma ii daysaan iga daysaan waxaa laga qaadanayaa qofka madaxda inuu difaaco dadka asaga ka hooseeya mudiirku inuu difaaco asaatidadiisa iyo mucallimiintiisa mucallinku inuu difaaco ardadiisa ayaa loo baahanya qof walbaba qofka uu asaga mas-uulka u yahay ka hooseeya wixii dhibaato oo gaadha ama dhaliil iyo ceeba soo gaadha asagay kusoo noqon asagay kusoo noqonaysaa saas darteed waa inuu u taagnaado oo ilaaliyo oo ka dhowra wixii dhaliil iyo xumaana wixii ku xadgudubaana uu asaga usoo istaago difaacooda inamaa maalukum buu yidhi idinka tusaalihiina raggiina raaciyada iyo wa maaluhum raggaa madaxda ah tilmaantooda ka maali rajulin nin oo kalea isla tihiin usturciya la raaciyey ibilan geel la raaciyey ow mase khanaman ari qof la raaciyey oo kale fa raacahaa raacay xoolihii uma taxayana waftiyeeye saqyaha waraweedi kalkii ay cabbi lahaayeen u kareeyey labadii maalmood marbay cabbi saddexdii maalmood marbay cabbi kal buu u sameeyey fawradaha kalkeedii iyo wakhtigeedii soo arooriyey xawdan dar ku soo arooriyey biyoo lasii diyaariyey fa sharacat fiihi deenna ay darkii ku soo aroortay sharaaca waxaa weye waa aroorka iyo biyaha ay xooluhu kusoo soo galaan iyo dawda iyo hilada fasharibad hadday soo aroortayna ay cabtay safwahu biyihii saafidahaa intii nadiiftaheed ay cabbeen wa tarakada iskaga tagtay kadiirahu intii calowaheed wixii calowahaa ee dhoobadhoobahaana ay iskaga tagtay fa safwuhu inta saafidaheed cabteen la lakum idinkaa iskale wa kadiruhu inta dhoobadana calayhi madaxda korkooda wey wixii dheef ah iyo wixii muxuu ahaa haniime iyo dheefa ah idinkaa yeelanaya raggiina reecyada madaxduuna mar walbaba waxay u taagan yihiin wixii culays ahay oo dhan idinka idinku dhici lahabay dusha saarteen difaaciinna ilaalintiinna mas-uuliyadda inay qaadaan oy maareeyaan oo weliba ninka madaxda mar walba ciidanka haddii la dagaal galaayo asagoo misma gabanayo dagaalgelintii buu ujeedaa qofku warraysa la toogan wey qofku warraysa la tooganayo weyaan isagaa dagaalgelinaya oo ku dhawaaqay oo filmiga qaylisinaya oo dhawaaqaya oo aba dhinac udidaya u ordaaya marka kadarkii iyo dhoobadii isaga ku dhex jiraa idinkuna xoogow miirti ayaad qaadateen wey waa kala hadlay nabig alay slam waa difaacay waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana waliid bnu muslim qaala xadaana safaan bnu camar can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr can abihi aabihi jubayr bni nufayra can cawf bni maalik ilashjaciy radia allahu canhu qaal kharajtu waan baxay maca man kharaja dadkii baxay maca zayd bnu xaarian ku jiray fii qaswati muuta duulaankii qaswatulmuuta ahayd ee nabigu saddex saxaabada kamida uu madax kuxigeen miir iyo kuxigeenka koobaad kuxigeenka labaad uga dhigay nabiga calayh isalaatu wasalaam zayd ibnu xaariha jacfar bn abi aalib cabdullah ah, bn rabaaxa saa uu isku xijisiyey nabiga alayh salaatu wasalaam u tartiibiyey marka haddii uu midka u horreeyo ay qabsato ilaa isagaa la shiishiye u dhinto kan kuxiga ha la wareega calankii ciidanka hadduu madax la-aan iyo dagaalgelin la-aan ay noqdaan ciidanku waa isku dhexyaacaya waa laga faa'iidaysanaya markaba ninkii kale ha la wareego calankii iyo hawshii hogaaminta ka kale haddana ha la wareego tartiibkii nabigu uu sameeyey bay u dhinteen kii horreeyaa la dilay kii kuxigaa la dilay kii kuxigaa la dilay ciidankii madax ijtihaadu saxaaba khaalid bin waliid baa la wareegay amarkii oo ciidankii hogaamiye isagoo ninna una magacaabin min hayri imratin guushiina gacantiisa ilaahay subxaana watacala ku dhaliyey uma akhadahaa sayfun min suyuufi illahi min hayri imra sayfun min suyuufillahi maalintaasuu khaalid bin waliid la baxay sayfullahi almasluul ayuu u bixiyey nabiga calayh salaam marka wuxuu leeyahay waraafaqanii waxaa ila socday madadiyun nin gargaara ahoo min alyaman reer yaman xaggeeda ka yimid madadi ciidanka kaydka ee aan ciidanka joogtada ahayn un ciidanka kale inay kaalmayaan u yimid ayaa madadi la yihahda ciidanka lagu xoojiyo wasaaqa alxadiid can inabi sal slam binaxwi hayra anahu qaala fi lxadiid qaala cawfan faqultu yaa khaalid khaalidow amaa calimta miyaadan ogeyn maxay ogu diidantaha ximyariga ana rasuul allah nabiga calayhi salaam inuu qadaa bisalami lilqaatil salabka iyo furinta gaalka la diray qaatilka dilay inuu leeyahay sokii nabiga xukumay maasiisid qaala khaalid wuxuu yidhi balaa waan ogahay waan maqlay walaakinii istakartuhu waa masaday ninkan waxa uu ka dhufurtay ninkan wax fara badan wey saa darteed in nabiga loo gudbiyo haniima inaa noqota dhici khumus laga saaro khumus ma laga saarayo mise laguma saarayo khilaafka taagaya culammadu qala xadaana zuhayr bnu xarb qala xadaana cumar bnu yunis alxanafi qala xadaana cikrima bnu camaar qala xadaana iyaas bnu salamata qala xadaanii abi salamata bnu akwac qaala wuxuu yidhi qazawnaa waan duulay maca rasuuli illah nabiga maciisa calayhi salaam hawaazina nimankii reer hawaasin la dhihi jiray baan ku duulay oo qoladii nabiga calayh salaam islaantii muujisay ka dhalatay weeyaan qoladaasaan ku duulay fa baynaa naxnu annaga oo gaalay ahaayeenoo ayagaa dhibaatada iyo gardarrada la yimid markay maqleen maka gacanta muslimiinta soo gashay yay is abaabuleen oy dheheen aan ka hortagsanayn oon dagaal gallo nabigana hana sheego ugu tagay calayhi salaatu wasalaam fa baynaa naxnu annaga oo natabaxaa qadaynayna maca rasuuli illaahi daxwa xilligaa qoraxda barqinkii ay tahay annagoo cunto cunayna natadaxa naakulu lqadaa annagoo cunayna baxwar xilligaa barqinka maca rasuulilah nabiga maciisa annagoo fadhino oo wax cuncunayna id jaa rajulu nin baa yimid calaa jamalin riti saaran axmaraa guduudan nin riti guduudan saaran ayaana soo dhex galay oonan aqoonin fa anaakhaw buu fadhiisiiyey uma intazaca wuxuu la soo baxay oo soo siibtay dalqan xarig iyo muxuu ahaa dabar dabar buu ka soo saartay min xaqibihi boorsadiisiibuu dabar kala soo baxay xariga faqayada bihi wuxuu ku dabray aljamala rartigiis markuu rartigii dabraday uma taqadama hore usoo dhaqaaqayo taqadaa inuu qadeeyo maca alqowm qoomkii inuu la qadeeyo tafadal baaliyo waa iskala cunay wajacala intuu wax cunaayo cuntada ooma jeedo ilen jaajuus waaye wajacala wuxuu gudagalay yamuru inuu fiirinayo saasuu ciidanka fiirinaya tiradooda iyo tayadooda iyo tabartooda iyo waxay qalab iyo alaab iyo gaadiid ay wataan ayuu isha la raaraacay wa fiinaa dacfa tabardarri baa nagu sugan wariqatun jileec min adahri xagga gaadiidkaah oo madiina si looga soo baxay ciidankii oo xogow iska tabardaranoo daalay gaadiidkii oo iska tabardaranoo daciifay xogow xaaladaanada iskuma toosna wa bacdunaa mushaad qaarkaana waaba lugeynaya lug bay ku dagaalamayaano maba aha afantari weeye iska lugeynayso dabaabaad ma wadanno iyo fardo iyo wax saasa id kharaja yashtad ninka hadduu indhaha naga buuxsaday oo dhinac kastaba noo fiiriyey kharaja waa baxay yashtada isagoo ordaaya farqun buu yidhi orad buu sii daayey fa jamalah ritigiisii dabranaa buu u tegey fa adlaqa qaydah dabarkii buu ka furay uma anaakha intuu fadhiisiyey uu qacadda caleyh kor kaga fadhiistay faaaaro markaasuu kiciyey oo ku dhawaaqay fashtada bihi ljamalu rtigii baa loo orday faatbacahu waxaa gaaray rajulu min ayaa raacay atbacahu waxaa raacay oo ka daboorday loolaa inuu jaajuus yahay war ka gaara la yidhi intuu warkii uunan gudbinin atbacahu waxaa marka raacay rajulun calaa naaqatin warqa nin saxaabada ka mid a ayaa raacay oo ka daba orday calaa naaqatin buu saaran yahay hal warqaa nin saaran baa ka daba ordayoo hashiisanu ku cawsaday qaala salama wuxuu yihi salaam bin akwa wa kharajtu ana ishtadu anna waan baxay buy anoo lugahayga ku ordaaya salaama waxaa lug buu ku orday asagu nin wuxuu ahaa orod badan buu ahaa oo fardaha iyo gaadiidka orodkoodu la dheerdheeran jiray walidaalika nabiga markuu qaniimada qaybinaayo nin farda ku dagaalamaya qaniimadiis buu siin jiray sahmulfaris buu siin jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam wa kharajtu waan baxay ashtadu anoo ordaaye fa kuntu waxaan isla markiiba gaadhay cinda waraki naaqa hashii ninkii saxaabiga u watay miskaheedii baama la sinahayba uma taqadamtu orodkii baan haddana ku sii daray xataa kuntu waxaan gaaray cinda waraki iljamal ratigii gaalka u watay miskihiisii baan gaaray uma taqadamtu horana ugu sii daray orodkii xataa akhadtu waxaan qabtay bikhidaami iljamali ritigii uu watay gaalka hogaankiisii iyo keenihiisii ayaan ku dhagay faanakhtu markaasaan juwiyo fadhiisiyey falamaa wadaca markuu dejiyey rugbatahu loogu uu sawsii dhigayo filaardi dhulkaba ikhtaraqtu waxaan la soo baxay sayfii sayftaydii yaan galka kabala baxay fadarabtu ra'sa arajuli ninka madaxiisaan ku dhurtay buu yidhi waa kumaan iyo laba afrayntii u ordaayey iyo wuxuu isku darayaa rijli qabo xaggana seefta la soo bax xaggana madaxa ku dhufo intaasu isku darayaa waxaasoo dhan waxaasoo dhan waa orod mid ordaaya oo gaadiid saaran oo dagaalamayo wey isaguna waa luganaya fa nadara madaxiibaa halkaa ku dhacay nadara ra'sa madaxiisii yaa muxuuaha halkaa ku dhacay oo garaangaray wey uma kadib ji'tu biljamal waxaan la imaaday ritigiisii aquudoona hogaaminaya calayhi raxlahu wasilaaxa rartigii oo alaabtiisii iyo hubkiisii saaran ayaa nabiga calayi salam kala hor imaaday faistaqbalanii waxaa iga hor yimid rasuulullahi sala allah alay slam wannaasu dadkii ma'ahu nabigiiiyo dadkii oo la socda ayaa iga hor imaaday anigoo guushi gaaray ninkiina ka takhallusay qalabkiisana wada faqaala nabigu wuxuu yidhi man qatala rajula ninka yaa dilo gacanta iskale leh qaaluu waxay idhi ibnu laqwac salaam aqwac qaala lahu salaamuhu ajmac isagaa iskale furintiisii dhammaanba isagaa iskale buu nabig alai slam sharaf wey baabu tanfiil wuxuu ku saabsan yahay ziyaada siin tanfiil waa nafrigu waa ziyaadada qaniimada dheeraadka ka ah ee dadka gaarkaa ah la siinayo ninkii loo arka geesinimo ama loo arka ilaalo gaara ah inuu ahaayo uu marka horeba cadowga sii horsocday uu kasii hortagayay kasii hortagayay dadkaasaa la siinaya wa fidaa lmuslimiina bilasaara iyo in muslimiinta lagu furto bilasaara iyaga gaalada wixii laga qabsaday muslimiintii la haystay gaalada haysatay wixii ayaga gaalada laga hayay lagu furto oo tabaadul asra waxa la yidhaahdo isdhaafsi maxaabiis isdhaafsi inay banaan tahay qaala xadaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana cumar bnu yunis qaala xadaana cikrimata bnu camaar qaala xadaanii iyaas bnu salama qaala xadaanii abi qaal qazawnaa waan duulay ayuu leehay salama fasaarata reer fasaaraan ku duulay qabiilo wey reer carbeeda reer beni fasaaraan ku duulay wa calaynaa abu calaynaa korkaana waxaa amiir noo madax noo ah abu sidiiq radi allahu canhu ardaa amarahu waxaa amiir nooga dhigay rasuulullahi sala allah alay wasalam calaynaha korka nabigaa cayinaya umarada iyo madaxda magacaabaya falama kaana baynana wa bayna almaa annaga iyo meeshii biyaha ay gaaladu ka cabi jireen markay noo hadhay saacatun xogow zamana markuu noo haray amaranaa wuxuuna amray abu bakar facarasna waa yar degnay waan yar nasanay isdiyaarinay o is-abaabullay uma shanna alqaara weerarkii buu ku qaaday fawarada almaa biyihii buu ku arooray oo gaalada ay fadhiyaan faqatala wuxuu dilay man qatala calayhi wixii gaalada ka midoo la dilay wasabaa wixii kalena waa soo qafaashay wax la dilay wax la soo qafaashay ayaa laga dhigay gaaladii waanduruu waxaan fiiriyeen arkay ilaa cunuqin jamaaco oo meenanaas dadka ka mid a gaaladi la gebagabeynayo lasoo aruurinayey koox gaalada ka mid ah oo la baxday oo kusii sii socota buuraha xaggaasa ayaan arkay buu ilaa cunuqin ay ilaa jamaacatin maashiin sii socda oo minanaasa ka mid a oo luqunta la baxay fiihimu daraari carruur iyo haweenna ay ka mid yihiin fakhashiitu waxaan ka baqay an yasbiquunii inay iga hormaraan ilaljabali buurta oo qorofyaha iyo meelaha golaha inay galaan baan ka baqay intaana gaarin faramaytu waxaan ganay bisahmin leed markaasaa waxaan dhigay baynahum ayaga iyo baynajabali ayaga iyo buurta kusii socda dhexdoodii yaan leebkii bus siiyey buu yidhi oo ku dhacday markaasay istubeen falamaa raw sahn markay leebka arkeen waqafuu way istubeeno way istaageen faji'tuuhum ayagoo tuuran ayaan u imaadaa suuquban oo kaxinay ji'tu bihim waan keenay suuquban oo kaxin baan keenay wa fiihim imra'atu min bani fasaara islaan reer bani fasaara ayaa ka mida ah dadka calayhaa qabta qashcun bay qabtaa masalle min adabin maqyar laga sameeyey qaala alqashcu waxaa weeye annadacu misallaha nidac masalay qabtaa maqaar ba iska qabtaa dharla-aanta iyo dhawarida weeyaan marka ma aha ibnatun laha gabaray dhashayna way la socotaa min axsani alcarabi gabdhaha carabeed gabadha gabdhiha ugu wanaagsanaa quruxdeeda iyo mxuu aha wanaageeda ama mxuu aha qoodheeda ayaa gabdhaha carabta ugu quruxsan tahay fasuqtuhum waan soo wada kaxiyey dhammaantood xataa ataytu bihim abaabakar baan u keeno intalan soo qabtay fa nafalanii wuxuu ziyaado ii siiyey abuubakrin ibnataa gabadheedi nin waxaa taha haliyey ah oo ciidankii soo qabta gaalada si fican uga adkaaday markaa waxaa bilasharaf lagu siiyey nafliga ziyaada lagu siiyey khumusulqanimaha lagaa siiyey inataa gabadha islaamkan gabadheeda qurucda badan faqadimna almadiina magaaladii madiinaa soo gallay annagoo khaanimiina wamaa kashaftu anoon faydin laha fawba gabadha iyada anoo maradeeda saa u faydin ile markii lasoo qanimaysto haweenka ayaga ah waxa la yidhaahda istibraa'u raxim baa lagu samaynaya hal caada ama hal xayda ayaa laska hubsan inay xamli yihiin rag baa qabi jiray ama magaca iska ogaado haddii kale hal bila ah, haddii ayna aynan ahayn wixii ka dambeeyey ninkii marka islaanta waa u surraysan karaa waa ilahay baa u xalaaleeyey waa u bannaan tahay laakiin wuxuu leeyahay salaam bin akwax wuxuu leeyahay asagu anigu ma taabanin ah, gabadha ayad aheed ayagoo sideedii aan magaalada madiine keenay buu leehay uma laqiyanii rasuulullah nabiga calayh salaam baa igala kulmay min alqadi berri fi suuq maalintaan gallay berrideedii yuu nabiga suuqa igula kulmay faqaala lii wuxuu gu yidhi yaa salama hablii ii hibee almar'a gabadhii quruxda badneeda heshay igu soo wareeji lilaahi abuuk ah, aawey waxbaan ka soo booday bay falaqiya rasul sa faqaala yaa salamata hablii ilmar'a faqultu yaa rasuula allah wallahi laqad acjabatnii nabi allah way cajab gelisay xoogo waan jeclaaday wamaa kashaftu laha fooba marana kama faydin uma laqiyanii rasuululahi ba haddana ila kulma min alqadi berri fii suuqi berri maalinta ka dambeey suuqa iuu ila kulmay faqaala yaa salama habni ilmar'a igu soo wareeji lilaahi abuuk iska tacajub baa loo isticmaalaa ilaahay baa aabbaha iskale oo abuuray oo khaaliq oo maalig oo mudabirahe faqultu waxaanin hiya laka ya rasuul allah khalaas adaan kuu wareejiyey fawallahi baan ku dhaartay maa kashaftu laha fawba marada ma maradeena saa uma taabanine fabacaa biha rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu u diray ilaa ahli makata reer makuu gabadhii u diray fafadaa biha wuxuu ku furtay naasan dad min almuslimiina muslimiinta kamida oo kaanuu ahaa usiruu bimaka dad muslimiinta ka oo maka lagu qafaashay ayuu ku bedeshay nabiga calayh salaam oo gabadhaa qaata nagu soo wareejiya dadkaa naga soo qafaalateen way bannaan tahay baabu xukmu lfay'i feyga xukunkiisu ku saabsan yihi feyga xoolaha la yidhaahdo waa xoolaha kii hore qaniima la dhehayay iyo nafli iyo anfaal iyo kanna waa fay biduuni qitaal ah, famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaab wax farda ah iyo wax ciidana iyo wax dagaala ah oo lagu qabsaday ma jirto gaaladii ma rucbay ku dhacdo iska cararay sidii banu nadiir oo kale iska kala cararay marka xoolaha noocaas ah mas-uulka muslimiinta gacanta umuurta ka haya madaxda yaa lagu wareejin isagaasaa qaybinaya oo maamulaya wax sheegan kaloo dhihi kara sahmigaana naga sii ma jirto dagaal ku qabsaday xadaana axmed bnu xambal الشhيباني أبو عبداللahi ومحمد بن الرافع النيسابوري قالا xدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمع عن أمام بن منبه قال هذا ما xدثنا أبو هريرة عن رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذكر أxاadيث منها وقال qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi ayumaa qaryatin magaalo alla magaaladii ataytumuuha aad imaataan oo waaqamtum fiihaa dhexdeeda aad ku nagaataan fa sahmukum sahmigiinna fiihaa gudaheeda ayuu ahaaday maa yaraahu alqaadiya ow maa yaraahu alimaamu wuxuu arko ayaad leedihiin waa dagaalaamaad qabateen magaragata midda hore ayumaa qaryatintaasi ataytumuuha waaqamtum fiiha aad ku nagaataan dagaal la'aan fa sahmukum fiiha sahmigiinnu wixii inaga garta weeyaan baa meesha ku jirta sahmigiina fiiha duuduubkaasuu ku dhex jiraa wixii imaamka inii gartaanad qaadanaysaan ee fasahmukum fiiha maa yaraahu oo yaqsimu maada amiirukum amiirkiina wuxuu nii qeybiya umaad leediin waa fayi leena dagaal kumayna qabsanine waayumaa qaryatin magaala alla magaaladii casat ilaahay iyo wa rasuul oo caasida oo madaxa taagta oo dagaal inaga hor imaata waad la dagaalanteen sooma waad ka adkaateen faina khumuusaha khumuskeeda waa la haniimo wey lilaahi walirasuulihi uma hiya intii kasoo hadhay arbacatu laxmaaska kale soo hadhay lakum idinkaa iskale laakiin wixii dagaal ayna ku qabsanin umuurteeda gacanta waxay ku jirtaa madaxda iyo nabiga calayh salaatu wasalaam iyo khulafaa raashidiin iyo umaraa muslimiin qaala xadaana qutayba bnu saciid muxamed bn cabaan waabubakr bn abi shayba waisxaaq bn ibraahim walafdi bn abi shaybata qaala isxaaq abarana waqaal haruuna xadaana sufyaan can camr can zuhri can malik bn awsin can cumar bn khaaabin radi allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi kaanat amwaalu banunadiir amwaalu bani nadiir xoolihi reer banu nadiir madiine ayay ka mid ahaayeen cawaaliday deganaayeen yuhuud bay ahaayeen muslimiinta heshiis bay la galeen naftooda iyo maalkooda waa la badbaadiyey duquusaadkiiniiyo caqiidadiinnana nina inaguma haysto laa ikraha fi diini baa waxaa samaynaysaan samaysta ibabna ku jooga wixii dagaal oo kor nooga yimaadaan magaaladan waa wada degana aan wada difaacno wixii qaaraan ahna ka wada qayb qaata heshiiskaas yaa laisku ogaa markaasaa dad muslimiinta kamid ahoo diyo galay oo mag lagu yeeshay yuu nabiga ugu tegay banu nadiiro yir magti baan rabnaa inaad wax naga qaybisaan oo bixisaan oo aad ka qayb qaadataan soo dhawoobay dheheen marxaba yaa abalqaasim waan tashanaynaa meesha noo fadhiisa adigii abubakar iyo saxaabadii la socotay waxayba markiiba hoosta ka bilaabeen shirqoolkii nabiga ay ku dillahayeen maantuu noo soo xero galay derbigan hoos fadhigaan korka dhagax weyn intaan ka soo dejinno madaxa awnaara aan ka saarro hadduu asaga dhinto kuwan kale si uun baan iskaga celinaynaay shirqoolkaasay sameeyeen khayaamadaa khayaama qaran wey khayaamo qaran bay sameeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo afdalu lkhalqi ah oo nuurkii iyo iftiinkiiba ilaahay uu soo dhiibay ayay damciyaan inay meesha ku dumiyaan ku baabayaan hadday sidaa sameeyeen nabigu waa loo waxyooday meesha iska kacbaaliyey waa ka tegey ciidan buu markii soo abaabulay rasuulka calayhi salaam soo marnay xalayto beelahoodii in la gubay waxna la jaray maa qadactum min liinatin oo taraktumuuha qaaimata calaa usuuliha fabiidni illah waa kii kusoo degtay waxaana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbaweylati mustadiil waa xasaan lahaa radia allahu canhu ardaa arrintaa markay dhacday xoolihii marka haniimada xoolihii gaalada iska carreen guura la yidhi waxaad qaadi kartaanna qaata xoog dhabarka saaran kartaan wax wax kalena ma taaban kartaan waa markaa banu nadiir bay ahaayeenoo eh, suurat alxashri suurad la yidhaahdo qur-aanka ayaa lagaga hadloo bilowgeedaba ayaga ka hadlashay yuqribuuna buyuutahum biaydiikum biaydihim wa aydi lmuminiin ku baabi'iyeen guryihii tiira jajabi udbihii jajabi xasadnimo ayay bilaabeen ay qadan karaan bay qaateen xoolihii marka beerihii waa lala wareegay fay bay noqotay ila dagaal ma dhicine dagaal ma dhicine nabiga alai slam baa marka maamulayey masaalixda caamka iyo danaha caamkana waa ku bixinayey ewelkiisa iyo nafaqadoodana waa laga qaadayay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waa laga siinayey ayb qaala kanat amwaalu bananadiir waxay ka mid ahayd mima afaa allahu calaa rasuulih xoolaha ilaahay uu nabigu u soo celiyey ila xoolaha gaalada iyo gacantooda ku jira ah, xaq oo ma laha iyagu xaq oo ma leh gaal ilihii abuurtay ku kufiyey diintiisana ka hor imaaday maalka ilaahay baa iskale mulkigana asagaa iskale ardadana asagaa iskale xaq marka kuma laha nin intaasoo dhibaataa geystay ee waxaa xaq ku leh awliyada ilaahay awliyada ah, ilahay baa xaq u leh oo iska leh ah. maxay aayaddii qul hiya liladiina aamanuu fi alxayaati اddunya khaalisatan yowma alqiyaama muuminiintaa iskale adduunyada qiyaamahana ayagaa nicmada iyo ziinada iyo quruxda khaas ay u tahay ayib marka ficda laga maca mimaa afaa allah ee rajaca allahu lirasuulihi u celiyey ayay ka mid ahayd mimaa xoolihii bay ka mid tahay lam yujfin calayhi lmuslimuun ayna muslimiintu ku qabanin bikhayrin fardo walaa rikaabin iyo awrtoona kumayna qabanin fakaanat lilnabiyi nabiga calayi salaam bay maamulkeeda u sugnayd khaasatan gaar ahaan fa yunfiqu calaa ahlihi reerkiisuu ku nafaqayn jiray nafaqata sana sanad waxay ku noolaan lahaayeen buu ka siin jiray wamaa baqiya inta soo hadhayna yajcaluhu fi lkuraac wuxuu ku geli jiray fardaha wa silaaxa hubka iyo qalabka ciidanka udatan u diyaargaroobo fii sabili loo diyaargaroobo ayuu nabiga ku maamuli jiray calayhi salaatu wasalaam qaala xadadanaa yaxya bnu yaxya akhbaranaa sufyaan bnu cuyayna can macmar can zuhri bi lisnaad qaala waxadaanii cabdullahi bn maxamed bn asma bibaci qala xadaana juwayriyat bn asma عن malik بن anas can zuhri أن malik بن anas xadaahu qaala wuxuu yidhi arsala ilaya cumar bn khadaab baa dad iisoo diray oo yidhi iimow faji'tu waan u imaaday xiina tacaala nahaar maalintii markay kor noqotay barqi la gaaray ayaan u imaaday qaala wuxuu yidhi cumar qaala wuxuu yidhi maalinkaasi fawajadtu waxaan imi fii beytii cumar oo gurigiisa jaalisan fadhiya calaa sariirin sariir ku fadhiya mufdiyan xaalay sariirtu gaadhay ilaa rimaalihi xarkihiisa aw xarkihii sariirta lagu soo hay ayaa jirhkiisa taabatay oo waxbaba uma dhexeeyo mutakiyan calaa wisaada barkin buu ku dangiigaa min adamin maqaar laga sameeyey siduu rasuulka ahaan jiray isaguna taqashufkii iyo zuhdigii buu kuli ku taagan yahay waa diiday inuu nicmadii iyo barwaaqadii dhex galo faqaala lii wuxuu yidhi yaa maalu maalig buu ahaa marka tarkiim baa layidhahdaa xarafkuu dambe iska cadlay xarakobar waxaa kuu banaa asalkii iyo mid kale oo mabniya yaa maalu iyo yaa maali labada way kuu bannaan tahay maaligow inahu maaligow way ka dhigan tahay inahu shaaniye qad dafa ahlu abyaati min qowmika dafa waxaad diif ay ka muuqataa oo diif ku dhacday soomaalidu diif bay dhahdaa dafa waxaa diif ku dhacday ahlu abyaatin reero min qowmka ciddiinna ah banu ashjac ah ayaa diif ku dhacday duruuf ay haysataa abaar iyo diif iyo musaarad baa ku dhacday waqad amartu waxaana u amray fiihim dadkaas ayagae baahan biradqin xoogow musaacadaah ayaan u amray in la siiyo oo dowladda khasnadeeda laga siiyo abaaraa ila dhaca haddii abaara u dhacaan dowladdaa laga rabaa gurmadka fakhudhu orod qaad adiga oo faqsimhu baynahum u qaybi orod u qaybi al muhimaddaasaa lagu dhiibay qaala maalik wuxuu yidhi qultu waxaani low amarta bi haddaad amri lahayd hayri qofaan aniga ahayn maad u dhiibtid dhaqaale iyo qaybintooda waa dhib badantaha iga wareeji qaala wuxuu yidhi cumar khudhu qaad baan ku yidhi yaa maalu maaligow qaad qaala fa waxaa yimid hawalkoon isku haynaba yarfaa baa yimid waa addoonkii ama mawlihii ama khaadimkii cumar binu khadaab ee xaajibka ee iridka taagnaa u tartiibinaya dadka soo gelitaankooda fa qaala wuxuu yidhi yarfac hal laka ma soo daysa ma soo daaya ma rabta u baahan tahay yaa amiira almu'miniin fii cuhmaana wacabdiraxmaan ibnu cawf wazubayr wa sacad khulafaau casharata almubashiriin fi ljanna afar ka mida wey afarta ayadaa yaa bannaanka taagana kuu soo geli rabay ma soo daaya faqaala cumar wuxuu yihi nacam haa sooda faadina lahum waa u ogolaaday fadakhaluu soo gale uma jaa'a waa yimi waxaa yimid haddana waa yimi yarfihan socod wax yar kadib faqala wuxuu yihi hal laka fii cabaasin wa caliy cabaas iyo calina waa kuwana ma soo daaya qaala nacam haa faadin allahuma waa u idmay faqaala cabaas baa wuxuu yidhi saastuu soo garayba cabaas camu rasuulilah caligana adeer buu u yahay nabigana adeer buu ahaa cabaas ibn cabdilmutalib wey yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow iqdi kale xukun bayni aniga wa bayna hada alkaadibi alaaimi alqaadiri alkhaa'ini intaasuu salka isku saaray aniga iyo midkan beenalaha dambiilaha ballanka buriska khaayinka na kala bixi wiilkan xun adeer buu u yahay carabi baa ka tambaratay carabuna wax badan bay ku dardarsiinaysaa dheer baa lasku haystaa iyo dhul dhulkii nabiga calayh salaam feygaha uu maamuli jiray ayaa ya codsadeen inay iyaga maamulaan dhaxal ma jirtaado nabiga lama dhaxlaayo laakiin maamulkii sidii nabiga u maamula idinkana wax ka raadsadaa layidhi meeluu nabiga ku bixin jireen ku bixiya waayahay baa laisku ogaa ayagii baa isku qoomay kadib bay amiiruulmuminiin kusoo dacwoodeen faqaala alqawmu cumaroon jawaabinba qoomkii afartaa ah ee saadaadkii afartii sayideed oga fadhiday ayaa waxay dhaheen ajal waa rune yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiow faqdi kala bixi baynahum dadka labada nin waa arix mu kala raacee arrintood arrin mashhuura la ogyahay dhaheen faqaala wuxuu yidhi maalik binu caws yukhayalu ilaya waxaan u malaynayaa annahu nimankan soo boolay dirbe yidhi kala bixi yidhi in qad kaanuu ay ahaayeen qadamuuhum kuwa u soo galay lidalika arrinka ayada inay arrintaa u soo galeen oo arrintaaba u imaadeen ayaaban u malaynayaa fa qaala cumar baa wuxuu yidhi itayda isdejiya intadira itayda ee intadira dilbaha soo booyine wax kaloo idinka ogan baan ogahay bal isdejiya anshudukum billah waxaa nimankaan loodin kala xukun say rabaan maa arrintu laguna xukumi maayo qisadii buu soo bilaabay ashudukum billahi baan ugu dhaariyey aladii allihii biidnihi idankiisa ay taquumu samaau samada walarda ardada ku taagan tahay samada iyo ardada idanka allay ku taagan tahay subxaana wa tacaala soo dhicitaan laga baqi mahayo in ardada soo dhacdo dhulkaana laga baqi mahayo inuu kharaabo wakhtigiisa la gaarin ataclamu ilahaasaa idigu dhaariyey ataclamuuna ma ogtihin anna rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi laa nuurahuna nama dhaxlo managa haddaan ambiyo nahay maa taraknaa waxaan ka tagnana sadaqatun sadaqa weysa nabiga soo muna dhihin qaala waxay nacam haa nabiga lama dhaxlo uma aqbala cala alcabaas cabaasi waa caligiisaystay buu ku jeesaday faqaal ashadukuma billah allah inugu dhaariye alladii allihii biidnihi idankiisa ay taquumu samaau samada iyo waalardu ardada ku qumaano ku taagan yihin aan igu dhaariye ataclamaani ma ogtihiin ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam inuu qaala yidhi laa nuurahuna nama dhaxno maa taraknaa waxaan ka tagnaa sadaqa wey qaalaa nacan bay dheheen faqaala cumar baa wuxuu yidhi ina allaha caza wajal ilaahay kaana wuxuu aadaad isla ogolaatee muqadimadii in allaha qad khasa rasuulahu rasuulkiisa sala la alay slam wuxuu ku khasisay bikhaasatin arrin u gaarah oo lam yukhasis uuna ku khasisin bihaa khaasadaasi axadan qof kayru asagaan ahayn oo maxaa ka mida ah? faygi baa ka mida ah. maamurkeeda nabigaa iskaleh meesha ku bixiya asaga unbaa laga warsugi haniimo la xoog iyo dhaqaaiyo maxaa dagaal lagu qabsaday leen ma ahe qaala ilahi wuxuu yidhi ma afaa allahu calaa rasuuli min ahli lqura falilahi walirasuul wixii ahluqura ka soo noqda oo xoolaha dagaalahaan ka soo noqda adiga rasuulka ay umuurahooda u taallaan maa adrii ma ogii buu leeyahay saxaabigu hal qaraa alaaya inuu aayaddii wada ahriyay allatii qablaha ka horreysay inuu akhritii ka horreysay oo wamaa afaa allahu amlaa in kale ma ogii buu yidhi qaala faqasama rasuulullah nabiga wixii oo sidaa ay tahay oo feyga mas-uuliyaddiisa ilahayba isaga uu ku wareejiyey haddana nabiga lama gooni noqonane qasama rasuulullahi waa qaybiyey calayhi salaam baynakum idinkuu idii qaybiyey amwaala bani nadiir oofayaha ayuu haddana inii qaybiyey sidii qaniimadii fawallahi baan ku dhaartay mastafara calaykum nabiga calayh salaam inagama khaas noqonin inagama ziyaadsanin walaa akhadaha ma qaadanin duunakum sokadiinna mastaarada waxaa weeye maa akhada ziyaadatan cankum wax ziyaada ah ma qaadanin nabigu mastaara calaykum idinka inagama ziyaadsanin walaa akhadaha ee lam yanfarid duunakum sokadiinna inagmaba gooni noqonin gooni noqoshada ma jirto inaa saa qaatay hataa ziyaado asaga inala dheeraa ma jirta intu asaga idinkaad haysateen oo kalena mooyaane ama ka yar xataa baqiya hada almaal siduu u qaybinayay intan yaree beertaa soo hadhay fa kaana rasuululah nabiga alai slam wuxuu ahaa yaahudu kii qaada minhu beerta waxa ka soo baxa nafaqata sana sanad waxay reerkiisa masruufan lahaayeen buu ka soo bixin jiray uma yajcalu wuxuu yeeli jiray maa baqiya waxay soo haray uswat almaal baytulmaalka muslimiinta ka dhaxeeya ayuu ku dari jiray oo qayb ka mida ah buu ka dhigi jiray uma qaala markaasuu cumar wuxuu yidhi anshudukum biاllah allah igu dhaariya aladii biidnihi taquumu الsamaau wاlard ataclamuuna ma ogtihin dalika sidaas ma ogtihin qaaluu nacan bay dheheen raggii feesh fadhiyey uma nashada cabaasan wacaliyan buu dhaariyey bimili ma nashada bihi اlqowm qowmka wuxuu ku dhaariyey oo kale ku dhaariyey ataclamaani ma ogtihin dalika inuu nabiga saa ku maamuli jiray qaala nacam haa qaala falama tuwufiya rasuulu اllah nabiga calayh salam markii la oofsaday oo uu geeriyooday qaala abubakar baa wuxuu yidhi ana anigaa weliyu rasuulilah rasuulka ilaahi weligiisa anigaa ah garabkiisi iyo gaashaankiisi iyo naasirkiisii khaliifkiisii baan ahay o dhan anaa maarayn oo u istaagi wixii allah wuxuu nabiga qaban jiray iyo wixii asaga ku khaaska ahaa oo dhan faji'tuba markaasaad ii timaadeen ayib faji'tumaa waa timaadeen markuu abubakar khilaafada qabsaday tadlubu adoo dhalbaayo gaar ahaan cabbaasow miiraataka dhaxalkaadii min ibni akhiik hadduu nabiga dhintay dhaxalkii walaalkaa wiilkiisa uu lahaaba dhalbaysa ila nabiga adeer buu ahaa walaalkii baa dhalay marka waxaad leedahay waxaad leedahay casa baan ahay gabadhan bintu sulbi ee faaduma markii niskeeda la siiyo niski keena caasi baana hadlaysi adoole ayaa timid wayadribu haada calina wuxuu ku hadlaafi faadumo miiraatha imraatihi xaaskiisa oo faadumaa dhaxalkeedii min abiha aabbaheed ay ku laheed oo nisfulmaalah ila bintu sulbi bay aheede ay isagana u hadlaayo afkeeda ku hadlaayo faqaala abubakar waa kii inagu yidhi qaala rasuulu llahi xadiidkii inuu soo deliishaday calayhi salaam uu yidhi maa nuurau nanama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagnana sadaqatun sadaqa weeye waa kii idin soo deliishaday fara'aytumaahu ma waxaad arkayseen u aragtaan abubakar inuu kaayididan beenaalaya aafiman dembiilaya qaadiran ballanka baxaya khayna khaanya miyaad u malaynaysaan laa wallah wallahi baan ku dhaartay wallahu yaclamu ilaahay wuxuu og yahay inuu abubakar inuu la saadiqun run la yahay baarun baari yahay raashidun uu yahay mid waddada wanaagsan ee ah, wax ku maamulo taabicun raacayo on ka leexanaynin lilxaqi xaqa uma tuwufiya abubakar baa la oofsaday wa ana weliyu rasuuliillaah anigaa noqday rasuulka ilahay weligiisa weliyu abubakar baa noqday anaa la wareegay fara'aytumaanii ma waxaad ii malaynaysaa inaan kaadiban ahay aaiman ahay qaadiran ahay khaynan ahay wallahu yaclam ilaahayna wuxuu ogayaa innii anigu inaan la saadiqun run sheegaayo oon rasuulnimo ahay baarun aan ahay oon ahay jidkii nabiga raashidun aan ahay mid saalixulmaal wadiin ah oo jidka wanaagsan wax ku maamula taabicun raacsan lilxaqi xaqa inaan ahay ilahay waa og yahay fawalaytuhaa arrintii baan tawaliyoo la wareegay uma ji'tani waad ii timid anta adigu iyo wahaada adiga cabaas iyo kan cali ah wa antumaa jamiic idinkoo soo heshiiyey oon hadda dhaxal u soconin oo rabuunka barwe iyo shaqada dadka ay ka shaqaynayaan beerta inaad ka shaqaysaan aad la wareegtaan shaqada wixii ka soo bax wax ka dayataan wixii kalena meesha loogu talagaa ku bixisaan idinkoo sidaa heshiiskooda gacmaha haysaystaan iimaateen wa amrukumaa amarkiinuna waaxidun hal yahay faqultumaa waa hadasheenoo waxaad tidhaahdeen idfachaha ilayna beerta nagu soo wareeji faqultu waxaan idhi in shi'tum haddaad rataan dafactuhaa ilaykuma waan inii dhiibayaa beerta calaa shardi baan inigu dhiibi ana calaykumaa korkiina inuu yahay ahdallaahi ballan alleh an tacmalaa inaad ku camal fashaan oad ku samaysaan fiiha beerta biladii shaqadii uu kaana ahaa yacmalu kii ku qabta rasuulullahi sala allah alay wasalam jidkii nabiga inaad marinaysaan cahdigaas iyo ballantaas yaan inigu dhiibay faakhadtumaaha waad qaadeen bidaalika ballantaasaad ku qaadeen xoolaad dhaxlaysaan oo loodiin ma aha nidiin kala goon mahayo madahigiina idinka jidkii nabigu ku maamulaya ku maamula masruufna ka raasada qaala kadalik warsoosaa may ahayn qaalaa nacam haabay dheer qaala uma ji'tumaanii haddaad ii imaanaysaan oo socotaan idinkoo dagaalamay liaqliya inaan xukuma baynakuma dhexdiinna xukun kalead raadinaysaan walaa maya wallaahi baan ku dhaartay inaan laa aqdi xukumaynin baynakumaa dhexdiinna bikayri daalika xukunkaa hore ee xaqa ku taagnaa xaqun aan ahayn oo raxfaan raxfaanoho laga noqonaya ma jirto xataa taquuma asaacatu ilaa saacadda qiyama ka dhacdo fain cajastuma haddaad ka cajisteen canhaa beerta maaraynteedii iyo maamulkeedii haddaad ka cajisteen farudaha soo celiya ilaya annagaa maamulayne saasuu ku kala bixiyey feygaasi iyo waddadeedii iyo jidkeedii buu ka hadlay xadaana isxaaq ibn ibraahim wmuxamed bn raafi wcabdi bn xumayd qala ibn raafi xadaana wqala akharani akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar can zuhri can malik bn aws bn xadaaan qaala arsala ilaya cumar bn khadaab faqaal inahu qad xawara waxaa soo xaadiray ahlu abyaati min qowmik reero qowskiina ahoo banu ashjaca oo diif ka muuqato ayaa ugu soo datay oo soo xaarooday baadiyaha kasoo nusuuxay oo ka soo dagaagay magaalada noogu yimaadeen xoogoogan u qaybi binaxwi xadiidi maali hayra ana fiihi fa kaana yunfiqu calaa ahli xoolaha banu nadiir nabigu wuxuu ku bixin jiray nafaqo minhu beertaasi sanatan sanad wa rubamaa qaala macmar yaxbisu waa xabisi jiray quuta ahlihi iyuu u dhigi jiray dhigaal minhu beertaas sanatan ayuu u dhigaali jiray nabiga calayhi salaam sideean wusqi oo timirah iyo labaatan shaciirah uma yajcalu maa baqiya intii soo hadhay minhu beerta wixii ka soo hadhay wuxuu yeeli jiray majcala maalillaahi xoolaha caamka ee ilaahay uu leeyahay danta caamkaa iyo masaalixda ilaahay ee diinta ee caamka lagu bixiyo halkaasi ku dari jiray nabiga calayhi salaam hadday noqoto kuraacii iyo fardihii ama ay noqoto silaaxi iyo hubkii ama ay noqoto dadkii baahnaa oo wax loo gaaro halkaasuu marin jiray rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam allahu aclam wabilahi towfiq sala allah wasalam caleyh